العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد darsigeenani waa kii saddex iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo uu iska lahaa asheekh doctor saciid ibn caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu dhexda kaga soo jirnay oo inoo soo dembeeyey salaada markii laga baxo kabacdi qofku adkaartii uu akhrisanayay wuxuu darsigeennu maanta ka bilaabanayaa xadiidka lixaad oo baabkaas ayuu ka bilaabanayaa waa aayad qur'aanah laakiin saxaabi uu wariyey macnaheeda meesha in lagu akhrinayo uu saxaabigeedu leeyahay saxaabiga xadiidka aayaddaanna waa wariyeyna waa abu umamat albaahili xadiidkan ayad kursida in la akhrinaya saxaabiga wariyey waa abu umamat albaahili allaahu alle laa ilaaha macbuudo xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa asaga maahane alxayu huwa alle alxayu midka nool weeyaan xayaatadiisu siday tahayna qof makhluuq ah oo ogaan kara ma leh lama garan karo waa xayaato asaga munaasab u ah alqayuumu allaha addoommadiisa maamulkooda u taagan weeye laa ta'khuduhu ilaahay ma qabato sinatun lulmu walaa nowmun iyo hurda midna labaduba naqsi bay ku tusiyaan oo qofku inuu lulmoodo ama uu hurdoodo inuu daalay oo raaxo iyo nasiino u baahan yahay unbay ku tusinaysaa ilaahayna midkoodna subxaana wa tacaala ma qabto samaawaadka iyo ardada markuu abuuray wamaa masana min luqub wax daal iyo tacabuna ma soo gaarin buu ilaahay leeyahay lahu alla waxaa u sugnaaday maa wax allaala waxa fi samaawaati cirarka ku dhex sugan iyo wamaa wax allaala waxa fil ardi dhulalka ku dhex sugan hadday abuur noqoto asagaa abuurtay hadday lahaansho noqoto asagaa iska leh hadday maamul iyo tasaruf noqoto siduu rabuu ka sameeya walaa yus'alu camaa yafcal wuxuu sameeyana lama weydiiyo man ruuxee buu daakii yahay alladii kaana soo kaasoo yashfacu erga qaadaya cindahu asaga agtii ilaa biidnihi asaga idankiisa maahan qof shafaaca iyo irga qaadi kara oo isagu uusan u fasixinna ma jiro marka qiyaamo laysu yimaado oo dadku qaawan yihiin oo qoraxdii la soo dhoweeyo oo dadku jahawareeraan maalinka asaga ah yaa shafaac qaadi karo cid u shafaaco qaadi kara ama kabacdiba cid shafaac qaadi karta oon asaga idankiisa ku shafaac qaadi karana ma jirto yaclamu ilaahay wuxuu ogyaha maa waxa bayna aydiihim dadka hortooda ahaaday oo aakhare iyo waxa nagaga horreeya ilaahay wuu ogyaha wamaa shayna wuu ogyahaa khalfahum gadaashooda ahaaday oo adduunka waxay kaga soo tageen ah in la isdabamariyana waa suurtagalo culamada qayb baa ku fasirtay maa bayna aydiihim lagu fasiro waxaan hortooda yaalla wamaa khalfahumna waxa ka dambeeya walaa yuxiituuna dadku ma koobayaan bishayin shay oo min cilmihi ilaahay ogaalkiisa ka mid ah ilaa bimaa shay maahane shaa uu doonay ilaahay macluumaadkiisa iyo cilmigiisa ruux koobi karaa ma jiro qof walba qadarkii alla uu doonay uunbuu ka haystaa wasica wuu kala gaaro wuu noqday kursiyuhu ilaahay kursigiisu asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka kursigu samaawaadka iyo dhulalkoo la isku daro dhow waa ka weeye kursigana carshiga ka sii weyn ayib walaa ya'uudu ma cuslayso huwa alle xifduhumaa makhluuqaadka samaawaadka iyo arlada xifdintooda iyo ilaalintooda inay isku soo dhacaan iyo inay qarimaan iyo inay fasahaadaan iyo xifdintoodu ilahay baa xifdinaya culaysna kuma hayso wa huwa asaga alcaliyu allaha sarreeyaa hadday daata noqoto iyo sharaf hadday noqoto iyo muquunin addoommadiisa uu ka adagyahay hadday noqoto intaba wuu sareeya alcadiimu allaha weyn weeyaanoo wax walbeeta ka weyn caqiba kulli salaatin salaad walba gadaasheeda ayuu qofku akhrinayaa in salaad kasta gadaasheeda la akhriyo xadiidkeeda waxaa wariyey nasaa-i baa wariyey fii camal yowm alleyl ayuu ku wariyey ibnu sunnina waa wariyey asaguna ayib waxaa akhirkiisa xadiidkaa ku sugnayd man qara'ahaa dubura kulli salaatin xadiidkaa dhexdiisaa waxaa ku sugnayd salaad walba gadaasheeda qofkii akhriya aayad kursida lam yamnachu min dukhuuli اljannati ila an yamuut jannada inuu galo geeri umbaa ka xigta markii uu saa u dhintaba jannada ayuu horey ka gelaya dabcan waa qofkii salaadiisa la aqbalay aayaddaani wa acdamu aayatin fi lqur'aani alkariim qur'aanka ilaahay aayaadkiisa marka la yidhaahdo aayadda ugu weyn weeyaan sida awgeed baa nebigu nin saxaabiya ku yidhi abalmundir ayu aayatin fii kitaabillahi acdam kitaabka ilaahay aayadeebaa ugu weyn markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow waa aayad kursida markaasaa nebigu u bogayo ku yidhi liyahnika alcilm cilmigu ha kuu tahniyadeeyo liyahnika alcilmu cilmigu ha kuu tahniyadeeyo markaasaa markaas wuxuu yidhi wاladii nafsu muxammadin biyadihi ilaahiga naftaydu nafta nebi muxamed gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye ina lihadihi اlaayaةi lisaanan wa shafatayni waxay suuro aayaddaani leedahay carab iyo laba bishimood tuqadisu lmalika cinda saaqi alcarshi carshiga ilaahi agtiisa ayayna ku tasbiixsanaysaa oo allaha boqorka u tasbiixsanaysa marka waa suurad aad u weyn suuraddaani dubura kulli salaatin ayaa la sheegoo waajib ah jannada gelitaankeedana marka waxaa qofka ka xiga inuu ayada akhristo salaad walba gadaasheeda waxay ka warramaysaa ilaahay kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisa inuu yahay alle xayi ah oo nool waa ammaan iyo sharaf inuu yahay alle qayuum ah oo makhluuquu abuurtay maamulkoodii u taagan inuu yahay sifooyinka naqsiga alle ka hufan oo aan hurdo iyo lulma midna qaban inuu yahay alle oo wax walbaba leh oo qudradiisa iyo awooddiisa ay ka mid tahay samaawaadka iyo cirar dhulalka iyo inta u dhaxaysaba inuu isagu leeyahay ilaahay qudradiisa waxaa ka mida wuxuusan asagu ogolaanoo fasixinun idan looga haysan oo shafaaca inaysan dhacaynin qiyaame cilmiga ilaahay oo muطlaqo wax walba uu ogyahay qad axaata bikulli shayin cilma wax walba ogaalahaan uu ku koobay waxaynaga horeeya iyo waxaynaga dambeeya iyo waxaan ku sugannahay intaba ilaahay subxaana wa tacaala uu ogyi waxaa ka mid ah walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ilaahay cilmigiisaa waasica wax koobi karaay ma uu jiro qof walba qadar mucayana ayuu ka haystaa makhluuqaadka ilaahay waaweyn cirarka iyo samaawaadka ka mid ah labadoodaba waxaa ka weyn kursiga kursiga asaga oo sidaa u ballaaranna milkiga ilaahay buu ku jiraayo allah leh qudradiisa iyo awooddiisa makhluuqa intaa leeg xifdintooda iyo ilaalintooda iyo kala maamulidoodu waa culaysa kuma hayso waa allaha caligaah oo culuwiga saddexdiisa qayboodba hadday tahay daat ahaan u sarreeya oo hadday tahay shani iyo sharaf ahaan u sarreeya oo qahri iyo qasbid hadday tahay addoommadiisa ka sarreeya alcadiim huwa wax walbay ta ka weyn xadiidka labaad oo baabkan ee toddobaad baan leeyahay waa xadiidka abudari alkhifaari laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wayumiitu wahuwa cala kulli shayin qadiir ayuu qofka odhanaya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahna waxdahu keliya xaale uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo walahu alla wuxuu leeyahay alxamdu mahad dhammaystiran yuxyii wuu nooleeyaa ruux kastoo nool xayaato macnawi ah oo iimaaniyaadkii ah iyo xayaato xisiyo dhadhaqaaqeennaan iyo nolosheennana ah intaba allah subxaana watacaala yuxyii ah oo wax nooleeya wayumiitu asagaa wax dila labada qayboodba wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun mid karoo awoodo weeyaan cashara maraatin toban jeer buu qofku odhanayaa bacda salaati almaqribi salaada maqrib gadaasheeda iyo wasubxi salaada subax gadaasheeda waxaa xadiidkaa ku yimid man qaala fii duburi salaati subxi wa huwa rijlayhi salaada subax gadaasheeda qofkii ducadaan akhriya asagooy luguhu u laaban yihiin qabla an yatakallama intuuna hadlin ka horo hadal kala kala furin cashra maraatin toban jeer kutiba lahu cashru xasanaat toban xasanaadaa loo qorayaa wa muxiya canhu cashru sayi'aat toban xumaatana waa laga tirtirayaa wa rufica lahu cashru darajaat toban derajana waa loo koryeelayaa wa kaana yowmuhu dalika fii xirzin min kulli makruuh maalinkiisaasna wuxuu ahaanayaa mid ka xirsi xiran oo ka ilaashan wax kasta oo la karaahsado waxirsi min ashayaan iyo shaydaanka inuu ka xirsi xihan yahay walam yanbagii lidalika an yudrikahu fii dalika alyowmi ila ashirku billah wax ruuxa camalkiisa burburin kara oo taaban karana lama arko ilaa shirki maahan sidaa ayaa akhirkiisa ku qornayd culummada qayb ka midana waxay ku sheegaan xadiidkaas sugnaanshihiisa ayay wax ka sheegaan xadiidka sideedaad waa xadiidka umu wuxuu odhanayaa allahuma innii asaluka cilman naafica warisqan طayiba wacamalan mutaqabala bacda asalaami min salaati alfajri allaahuma allahyow innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa cilman cilmi ayaan ku weydiisanayaa naafican ee waxtar leh cilmi anugu aan ku intifaaco oo aan ku dhaqmo ciddii dadka kalena aan wax kaga taro cilmigaasa naafica cilmi adigana ku anfacay ummaddanaad ku anfacday wa risqan risqi ayaan ku weyddiisanayaa ayiban ee wanaagsan risqi ayiba ayaan ku weyddiisanayaa wa camalan camal ayaan ku weyddiisanayaa mutaqabalan la aqbalo bacda salaami salaamo naqsiga gadaasheeda ayuu odhanayaa min salaati alfajri salaadda subax gadaasheeda ibnu maajah ayaa wariyey xadiidkan iyo nasaa'i kii horeetana tirmidi iyo axmed ba way wariyeen xadiidkan waxaa taxsiiniyey alxaafid ibn xajar kitaabkiisa nataa'ij ulafkaarka wuxuu leeyahay shawaahiddiisa ayuu xadiidkaasu xasan ku yahay buu leeyahay waa xadii dacfi uu ku jira laakiin shawaahid kabaysa ayuu leeyahay xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey cilmigu inuu laba u qaybsamo risqiguna laba u qaybsamo camalka dadku ay sameeyaanna uu laba u qaybsamo cilmigu labuu u cilmi naafica oo waxtar leh iyo cilmi aan naafic ahayn ilaahay waxaad weyddiisataa cilmi waxtaraya cilmiaan naafican baan ku weyddiisanaya sidaa awood baa nebigeen odhan jiray ilah waxaan kaa magangelayaa wamin cilmi laa yanfac ilah waxaan kaa magangelayaa cilmi laa yanfac wamin qalbi laa yakhshac wamin dacwatin laa yusmac cilmi aan la waxa weeyaan wax iyo dacwo aan la maqlin iyo qalbi aan khushuucin kuwa un baan ilaahu kaa magangeli ayib cilmigu marka labadaas u qaybsamaa cilmi naafica iyo cilmi aan naafic ahaynoo cilmiga naafica waa kan adigana wax kuu tara khalqiganaad wax ugu tartiin waad baratay waad ku dhaqantay ummaddana waad gaarsiisay cilmiga aan naafic ahaynna waa cilmiga aad barato aadan ku dhaqmin cidna aadan gaarsiinin ama waad barato ciddii waad gaarsiisay adaan ku dhaqmaynin inuu dhib kuu geysa maahe dheef ka dhexli maysi risqigu labu u qaybsamaa risqi ayib oo xalaal ah si xalaalaad ku soo shaqaysatay si xalaalaad u isticmaalaysa iyo risaq aan xalaal ahayn ilaahay waxaad weydiisataa risaqaaga inuu xalaal ka dhigo hadduu yahay mid la cuno hadduu yahay mid la cabo owlaadda iyo reerka iyo xoolaha iyo iimaanka iyo cilmiga ilaahay wax wanaagsan inuu kugu arsaaqo camalku laba ayuu u qaybsamaa camalan mutaqabalan camal la aqbalay oo ikhlaas iyo iimaan ku salaysan oo nebi muxamed looga dayday sal allahu calayhi wasalam iyo camalaan mutaqabal ahayn oo shuruudii oofsan waayey ilaahay waxaad weyddiisataa camalkaaga inuu ka dhiga camal wanaagsan ayb ducada labaatan iyo lixaad ducaau salaati اlistikhaarati istikhaarada salaadeedii ducadii lagu akhrisan lahaa weeye salaat اlistikhaara khayr dalabka salaadiisii ducadii lagu ducaysanayay in la istikhaaraysto qaala wuxuu yidhi jaabir ibnu cabdillaahi radi allaahu canhuma kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yucallimunaa midna bara alistikhaaraa khayr dalabka laba amar oo iska soo horjeeda midkii khayr badan ilaahay inuu iwaafajiyo ayaad u ducaysanaysaa u istikhaaraysanaysaa fi lumuuri arrimaha kullihaa dhammaanteed dabcan waa umuuraha adduunyada ku saabsan kamaa sida yucallimunaa uu noo bari jiray assuurata suurad oo min alqur'aani qur'aanka ka mid ah yaquulu wuxuu odhan jiray waxay ku tusinaysaa ducaau ahmiyadda nebigu uu siin jiray sal allah aleh wasalam sida qur'aanka uu noo baro ayuu nebigu noo bari jiray sal allah aleh wasalam ayib yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu idaa hama markuu damca axadukum midkiin bilamri arrin arrin adduunyo inaad ganacsatid inaad qof sheer la noqoto oo xoolo ku darsatid inaad meel u safartid allah mustacaan inaad guursatid laba reeroo aad rabtay inaad la xidadid inaad kala dooratid laba dukaanoo aad rabtay inaad furtid inaad mid dooratid laba shay uu markuu arrin kugu soo dhaco falyarkac ha tukada rakcatayni laba ragcadoodoo min hayri alfariidati aan waajib ahayn alimaamu nawowi wuxuu tilmaamayaa alظaahiru annaha taxsulu birakcatayni min asunani اrawaatibi wa taxiyati اlmasjid wagayriha min anawaafil haddaad masaajidka soo gashay labadii ragcadood oo taxiyatulmasjidka ahayd ama masaajidkiibaa soo gasho waxaad rabtaa salaadihii sunnooyinka rawaatibtaah mid ka mida ah inaad tukatid intaad dhexgelisid ayaad u tukan kartaabi wax mushkilaa ah ma leh farad inaysan ahayn baa meesha ka muuqato uma lyaqul ha yidhaahda allaahuma allahayow markuu salaaddii tukada ka bacdi xaggee buu ka odhanayaa salaaddii markuu ka baxa gadaasheenna wuu odhan karaa markuu ataxyaadkii dhammaysto halkaasna wuu gelin karaa wuxuu odhanayaa allaahuma allahayow innii anugu astakhiiruka waxaan kuu khayr weyddiisanaya macnaha inaad ii doortid labadaan arin midkii ii suubada sababtoo ah adiguna wax walbaad og taha aniguna inuu ii fiican yahay in kaleeto jaahil baan ka ahayoo jahli baan kaga sugnaha adaan waxba kaa qarsoonay ilaah waan ku khayr weyddiisanayaa bicilmika ogaalkaaga wax walbaad og waastaqdiruka waan ku karitaan weyddiisanayaa biqudratika awooddaada wax walba aad awoodid waasaluka waxaan wax kuu weyddiisanayaa min fadlika ixsaankaaga alcadiimi ee weyn fa innaka adigu taqdiru wax walbaan u baahnahay waad awoodaa wala aqdiru wax walba anugu awoodo wa taclamu wax walbaad og tahay wala aclamu anugu wax walba ma ogi wa anta adiguna allaamulquyuubi waxyaalaha maqan allaha ku xeel dheer cilmigooda ayaa tahay allaahuma allahyow in kunta haddaad tahay waaba tahaye taclamu mid og anna haadaa kan almra ee arinka ah wayusamii qofku uu magacaabayaa xaajatahu xaajadiisa arrinkee dukaanka ganacsiga safarka guurka qofkaad guursanaysa hebla reerkaad dhexdiisii ree hebel wixii dhan waa sheegaysaa waa magacaabaysaa ilaahu arinkaani khayr inuu ii yahay haddaad og tahay khayrun inuu ii fiican yahay li aniga fii diini diintayda iyo wa macaashii noloshayda iyo wa caaqibati amrii ciribtayda dambaba ilaahu dukaankani hadduu diintayda u fiican yahay dad badan baa markay noloshii adduunyada bilaabeen fidnoobay oo diintayda u fiican yahay nolol ahaanna uu fiican yahayoo baahidaydaan ku asturanayo caaqibadayda iyo ciribtayda dambena uu u fiican yaho akhraana ku cadaamudanaynin ilaahu taa haddaad ku og tahay arrinkan safarkan degitaanka meeshaan aan degayo hebel sheerka aan la noqonayo oo wax ku darsanayo guursiga aan heblaayo guursanayo ama hebel guursanayo faqdur ilaahu ii qadar hu sheegaas lii aniga aw qaala wuxuu odhanayaa dhawxyar baan ka booday caajilihii shayga kiisa degdega iyo waaajilihii kiisa waxaa weyaan dib dhacaba ilaahu inuu khayr ii yahay haddaad og tahay faqdur ilaahu ii qadar hu asaga lii aniga wayasir ilaahu ii fuudee hu asaga lii aniga uma baarik ilaahu ii barakeen li aniga fiihi dhexdiisa waxaa dhici karta inaad shaygii ku guulaysato uu kuu fudoado laakiin aan lagu barakayn ilaahu baraka iyo khayr ii geli wain kunta haddaad tahay taclamu mid og anna haadaakan almra ee arrinkaa ah, sharun inuu balaaye ii yahay lii aniga fii diinii diintayda iyo wa macaashii noloshayda iyo wa caaqibati amri ciribtayda dambe ow qaal ama wuxuu odhanayaa caajilihii arrinkayga kiisa soo degdegayo waajilihii kiisa dib dhacaba fasrif ilaahu iga leexi huu shaygaan cannii xaggayga wasrifnii anigana iga leexi cannuu xaggiisu ilaahu qalbigayga ka dabab waqdur ilaahyow ii qadaro ii jaangoollee aniga alkhayra khayrka xayu meel allaala meeshii kaana u ahaaday uma ardinii ilaahay igu raalligeli bihi khayrka khayrku meeshuu ahaaday ilaahyow ii leexiyo ii qadar kaalli iyo qanacana ilaahu ii geli bukhaari baa xadiidkan wariyey culummada gobolkood baa xadiidku intaasu ku egyahay ibnu taymiya wuxuu leeyahay wamaa nadima hadalkaa ibnu taymiya iska intaan ka arkay anugu waa dhici karta rag ka horreeyeen inay leeyihiin wamaa nadima ma shallaytoodo ma qoomamoodo man ruuxii istakhaara khayr weydiista alkhaaliqa allaha khaaliqa ah la tashada almakhluuqiina makhluuqa almu'miniina ee mu'miniinta ah wahabbata ku sugnaada fii amrihi arrinkiisana ku sugnaada sidaa awgeed baa dadka xukamada ah qaarkood waxay odhan jireen man ucطiya arbacan lam yumnac arbacan afar waxyaalood qofka la siiyo afar waxyaalood looma diido man ucطiya shukra lam yumnac ilmasiida qofka ilaahay uu siiyo barwaaqadiisa inuu ku shukriyo ziyaado inuu helo looma diido lain shakartum la'ziidannakum ballan ilaahay u qaaday weeyaan qofka marka allah uu fudaydiyo ku arsaaqo inuu shukriyo looma diido markuu shukriyo in ilaahay uu u ziyaadiyo barwaaqadii waman ucطiya tawbata lam yumnac min alqabuul qofka ilaahay uu waafajiyo towbad saxax aqbalitaankeeda looma diido towbadiisu hadday sax tahay wakhtigeediina ku soo aaday ilaahay towbaddaa inuu ka aqbalo u diidi maayo uu ka aqbalaya waman ucطiya اlاstikhaarata lam yumnac ilkhiira qofka ilaahay uu siiyo inuu ilaahay khayr ka dalbo istikhaaraysto oo ducaysto oo sida khayrka waa ilaahay weydiisto sidii khayrka u ahayd ilaahay inuu u dooroo ku aadiyo ilaahay uma diido waman ucطiya almashuurata lam yumnac min aلsawaab qofka ilaahay uu ku arsaaqa la tashi tilaabo kasta uu qaadayo dadka ahlura'yigaah ahluliimaankaah naseexada iyo lagu yaqaanay wanaagga aan ahayn dad qallafsan oo qarriban oo cadowgiisa ah qofka noocaasoo kale iyo dadka noocaasoo qofka lagu arsaaqa inuu la tashado tala badsado waxaa weeye ma hooga qofkaasi sawaabkana looma diido laakiin haddaad tidhahdid keligii baan iskana tuxsanaya cidna la tashan maayo cidna wax weyddiin maayo tala walaaldiide turaantura ma hubo inuu meel daran ku dhacahayo ayib faqad qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi asagoo nebi moxamed la hadlaya washaawir la tasho hum ayaga saxaabada nebi moxamed iyo ummaddaada filamri talada faidaa goortii casamta aad go'aan qaadatid fatawakal cala allaah ilaahay tala saaro mar haddaad go'aanba qaadatay ilaahay talada u dhiibo oo shaygii go'aansatay waad la tashatay laakiin talooyinka qayb ka midaad go'aansatay inaad qaatay ama mid kalea kuu muuqatay go'aanka mar haddaad qaatay fatawakal cala allah ilaahay u tala saaro shaygiina markaa ayadaa ku dhaqaaji oo samee wallah aclam sal allah cala nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin